alxamdu lilah اladi aclى manaar اlإslaam bالsunة wrafaca bha can اlqulub lakinah wالصlaaة wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqaa'd ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih اladina jacalhm اllah amanaة lلnaas wminah ama bعd fahada huwa اdars الrabic caشhر min alkitaab الkhamis min duruusi الdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya whuwa cumdaة اlaxkaam min kalaami sayid اlanaam waxaynu ku jirnay kitaabu اljanaaئis can umi caطiyaة اlanصaariya radia allahu tacaala canha qaalat nuhiina waxaa naloo diiday haddaanu dumarka nahay can itibaaci اljanaa'is janaasooyinka inaanu raacno cidda u diidaysaana waa nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam walam yuczam calayna diidmadaana laguma adkayn oo bimacnaa si adagna looguma diidin xadiidkani wuxuu ku saabsan yahay marka meydka loo qaadayo qabriga dadka sii raacaya dumarku ma ka mid yihiin umu caiya xadiidkan waxay ku tilmaamaysaa in loo diiday culimmada qaar intaasay qaateen nuhiina waa na loo diiday waxayna ku qaadeen nahyigu inuu xaaraan yahay waa sida xanafiyadu qabaan shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo xoojinayaan walam yuczam calaynaana waxay yidhaahdeen waa ijtihaadkeeda waa sida iyadu moodayso laakiin innaga waxaa inoo taalla nebigaa diiday nahyigana maxaa asal u ah alaslu fi nahyi ataxriim waana xanafiyada qaba jumhuurtu hadday tahay shaaficiya xanaabila almaalikiya waxay leeyihiin nahyigu waa waayo umu oo xadiidka soo warinaysa caddaysay inaan la adkayn marka waa laga fiican yahay inay raacaan laakiin xaaraan ma ah xaaraan kuma ah marka axaadiis kalaa timi oo diidaysa dumarku inay xabaalaha tagaan lacana nabiyu salى allahu alayh wasalam zaa'iraati اlqubuur waxaa weeye waa la lacnaday kuwa xabaalaha booqanay raacitaanka la raacaya ilaa xabaaluhuna waa la macne marka in ay iska ilaaliyaan baa fiican inay raacaan ibnulcadaar oo culimmada cumdaha sharaxday ka mid ah alcudda fii sharxi اlcumda wuxuu yihi saxaabadu markay masalada cilmiyan u caddaynayaan ayay kala qaadaan amar iyo waajib iyo nahyigo taxriim iyo tansiiha laakiin markay camal noqoto iyo dhaqangelin meel bay ka wada taagayiin haddii la shaygaa waa la nahyey ama ha la adkay ama yaan la adka way ka joogsanayeen haddii la isfarana ama waajib ha noqdaa ama sunne way fulinayeen markay camalka tahay laakiin markay u baahdaan cilmiyan inay masalada u caddeeyaan ayuunbay kala qaadaan bay yidhahdeen waana qaacido qiimo badan wey marka inay ka fogaadaan ayaa u wanaagsan وعn abi hurayraةa radي اllah tacalى cnه عn النabiyi slى اllah عalayh waslm qaala wuxuu i asricuu la degdega biاljanaaزati janaazadii ama biاljinaazati fain taku haddii ay tahay janaazadaasi صaalixaةa mid wanaagsan naf wanaagsan haddii ay tahay fakhayru wanaag ayaa tuqadimuunaha ilayhi u dadejinaysaan oo u hormarinaysaan wa in taku haddii ay tahay naftaasi siwaa daalika wanaaggaa waxaan ahayn fa sharun shar weeye tadacuunahu aa ka dejinaysaan can riqaabikum qoorihin yacnii sididda sidaan aada iska dhigaysaan sidaan xadiidku wuxuu tilmaamayaa alisraacu biاljanaaza janaazada in la dedejiyo waxaana soo gudagelaya laba macne macnaha koowaad waa almubaadaraة bitajhiiziha wa kafniha wa gasliha wa icdaadiha iyo wixii la mida in la dedejiyo diyaarintiisa lagu dhaqsado masalada labaadna marka la qaadayo xabaalaha loo wado iyadana in la dedejiyo inta suuragalka ah oo waxa weeya aan lala luudin oo lala gaabin laakiin lala dhaqsan ciladana nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii waxa weeye qof wanaagsan uu yahay meel wanaagsan baad u dedejinaysaane ula degdega hadduu xun yahayna iska dhiga sida ugu dhaqsiyaha badan leh isaga dhiga oo isu dhaafiyeen marka halkaa waxaa ku baxaya waxaa dadku ay sameeyaan markuu qofku dhinto la odhanaya tallaagada inoo geliya inan uu dhalay ama inanay inan uu dhalay ama ay dhashay baa ka imanaysa jarmalka iyo meelhebla falay bay weyde tigirhkii bay weyde shaqo yar bay dhammaynaysa tallaagaddaa ugu jiro waxay khilaafsan tahay sunada nabiga calayhi الsalaau wasalaam waayo nabigu wuxuu amar inagu siinaya in la dedejiyo ibnu xasam iyo daahiriyaduna waxay leeyihin waa waajib dedejintaas waa waajib bay leeyihin haddii la khilaafana waa xaaraan wa can samurata bni jundub radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu sallaytu waan tukaday waraaءa الnabiyi salى اllahu alayh wasalam nabiga gadaashiisa calى haweeney baanu ku tukanay maatat ku dhimatay fii nifaasiha umusheeda fa qaama nabigu waa istaagay wasaahaa dhexdeeda barhtankeeda ayuu isku beegay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa marka gabadh lagu tukanayo sunnadu inay tahay barhtankeeda in laysku beego xadiidkuna waa muttafaqun calayh culimmada qaar waxay yidhaahaa rag iyo dumarba waa u yaallaa laakiin xadiidka sunanta ku yimi abi daawuud iyo kayrkii ee anas ibnu maalik soo warinayo wuxuu leeyahy nabigu calayhi الsalaau wasalaam markuu nin ku tukanayana madaxiisuu istaagay gabadh markuu ku tukanayana barhtamuhu ka istaagay sunnaduna waa sidaas buudi marka xadiidkaas sunantuu ku yimi culimo badan baa saxiixiyey marka xadiikaasi wuxuu tilmaamayaa rag iyo dumar in la kala qaadayo laakiin culimmada qaar baa xadiiska daciifiyey sidaa awgeed agtooda waxaa ka sugan xadiidkan rag iyo dumarba in dhexda la isku beegayo laakiin sidaa kalea loo badan yahy waa sugan yahay culimo badan baa xasan ku tilmaamay in gabadha bartamaha la beegayo ninkana madaxa wa can abi muusa cabdilaahi bni qaysin radia allahu tacaala canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam beri'a wuxuu ka beri noqday min asaaliqati tii codka kor u qaadaysa oo waxa weeye markay musiiba ku timaado asaaliqa ay asaa'ixa tii qaylinaysay iyo waalxaaliqati tii timaha xeeranaysay marka musiiba ama geeri ku timaado iyo wshaaqati tii maryaha jeexjeexaysa dhammaantoodna waxay ka midaysan yihiin ficilkaa ay samaynayaan waxay ku muujinayaan waxaa weeye qadarka alle subxaanahu wa tacaala inay u dudayaan oo u cadhaysan yihiin in lagu sabro musiibada timi oo waajibana inay ka tagayaan oo wax liddi ku ah ay muujisanayaan sidaa awgeed baa nabigu ka bari noqday wاlbaraa'aةu min axadina waxay ka dhigaysaa min kabaa'ir الdunuub ficilka haddii la yidhaahdo ilaahiyo rasuulkiisaa beri ka ah ka sidaa sameeya ficilkaasi wuxuu noqonayaa dembi weyn oo tooba u baahan waxaa kaloo xadiidku tilmaamaya masaa'ibta imanaysa in lagu sabraa inay waajibta sabriguna waa xabsu الnafsi can الtasakhuطi wاljazaci bilqowli aw ilficl nafta in laga xabiso oo laga joojiyo inay muujisato qowl iyo ficil ku doonaba ha noqdo jazac iyo tasakhud diidma ay diidan tahay qadarka iyo cadho u cadhoonayso inuu muujisto oo hadda lagu tilmaamo inay tahay dembi weyn wuxuu kaloo xadiidku tilmaamaya dadkani waa dad muslimiina markaa in laga beri noqdaa waa tabaru'un juziy waxaa laga beri noqonayaa waxa ay sameeyeen iyo tilmaanta ay ku sugan yihiin laakiin maadaamuu muslim yahay baraao mulaqa laga qaadan maayo waxaa lagu nacayaa lagaga bari noqonayaa intaa uu ku khaldany inta kalena waa lagu soo dhoweynaya laakiin baraa'ada mulaqee sii daysan aan waxba laga soo reebayn gaaladaa iskale ana allaha bariiun min almushrikiina warasuuluh waan caaishaa radia allahu tacaala canha qaalat lama ishtaka nabiyu sala allahu alayhi wasalam markii nebigu xanuustay xanuunkaasina waa sanadkii koob iyo tobnaad bishiisii saddexaad oo labiyo tobankeedii nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam ayuu xanuunkaasi ku bilaabmay aanu ka kicin lama ishtaka nabiyu sala allahu alayhi wasalam markuu nebigu xanuustay dakara waa sheegeen bacdu nisaa'ihi xaasaskiisa qaar ka mida waa ummu salama iyo oo xagga dambe lagu sheegay kaniisatan bay sheegeen ra'aynaha ay ku soo arkeen biardi alxabasha dhulkii xabasha la odhan jiray yuqaalu laha kaniisaddaa waxaa la yidhaahdaa maariya magacaasay u bixiyeen quruxdeeda darteed wa kaanat waa ahayd ummu salama wa ummu xabiiba atataa kuwa yimi arda alxabashati dhulka xabashida fadakarataa waxay sheegeen labadoodu min xusnihaa kaniisadda wanaageeda ayay wax ka sheegeen iyo wa tasaawiira fiiha iyo sawiro gudaheeda ku sugan sawiradaasina kuwo hadhlabay haayeen oo taagan fa rafaca kor buu u taagay oo u qaaday ra'sahu nabigu madaxiisa sal allahu calayhi wasalam wa qaala wuxuu uhi nabigu ulaa'ika kuwaas idaa maata fiihim dhexdooda marka uu dhinto alrajulu saalix ninka wanaagsani banow waa dhisayeen calaa qabrihi xabaashiisa korkeeda masjidan masjid bay ka dhisayeen uma sawaruu way ku sawirayeen fiihi masjidkaa gudihiisa tilka suwar sawirada la sheegay waa lafdiga muslimo waa jamac tilka suwar lafdiga bukhaarina waa tilka suura suuraddaa la sheegay oo jinsi ay tahay hadday badan yihiin ay soo gudagelayso wa sawaruu way ku sawireen fiihi gudihiisa tilka suwar suuradahaas ulaa'ika kuwaasi shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa ugu sharka badan weeye cinda allaahi ilaahay agtiis xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa qofka marka la aaso ee qabrigiisa la dhigo inay xaaraan tahay in wax laga dul dhiso kullu binaa waa xaaraan wey axaadiis badan baa ku tii si gaara welibana masjid in laga dul oo ilaahay loogu cibaadaysanay iyaduna waa xaaraan waxaa la mida inaan masjid laga duldhisin laakiin laga dhigto sidii masjid oo kale masjidka marka la dhiso dee salaaddii baa lala imanaya soo ma waxaa la mida xabaashi in salaad lala doonto iyadoo aan masjid laga dhisin qabriga agtiisa inuu qofku idhaahdo weligaasaan ka ag dhowaanaya ilaahayna waan u tukanayaa salaadda agtiisa aan ku tukanayaa ama xabaashiisa oo ilaahay u tukanayo waxay ka fadli badan tahay meelihii kale salaada lagu tukanay taasina waxay la mid tahay in xabaashii laga dhigtay masjid yacni meel lagu tukado jucilat liya alardu kuluha masjida wa ay makaana sujuudi wa salaa macnahaasina meesha waa ku jira waxaa kaloo meesha ku sugan in la ilaalinayo towxiidka alle subxaanahu wa tacaala ilaahay inuu keligii cibaadada mutaystay waana halkii shirkiguu ka bilaabmay in markii waxaa weeye toban qarni dadku tawxiidka ku taagnaayeen ee waxaa weeye walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaguuha wayacuuqa wanasra halkaasay ka bilaabatay niman wanaagsan bay ahaayeen oo dadka ka tilmaaman xagga cibaadada dadkuna muwaxidiin bay ahaayeen markii ay dhinteen bay yidhaahdeen aynu sawiradooda taaganno si aynu ugu xasuusanno hebel iyo hebel oo aynu u cibaadaysanno laakiin yaa loo cibaadaysanaya ilahay baa loo cibaadaysanaya kuwaasi markay tageen ilaahay u cibaadaysanayay laakiin sanamadaas samaystay oo ku xasuusanayay raggii wanaagsanaa kuwii ka dambeeye waxay yidhaahdeen aabbayaasheen way caabudayeen way caabudeen marka hadda haddii la yidhaahdo xabaasha sheekh hebel nin wanaagsan buu ahaa salaad baa lala doonanaya ama masjid baa laga dul dhisaya ilaahayna waa loo cibaadaysanaya laakiin agtiis ama ha la yidhaahdo cibaadadii baa lagu xasuusanaya ama waa laga barakaysanaya oo cibaado lagu ag sameeyaa qiimay leedahay wixii la doona ha la yidhaahdo marka sidaa loo wado waxaa imanaya kuwa marka dambe caabuday sida dhacda in marka dambe lagu dawaafo waxa weeye waxa weeye xuquuqdii alle subxaanaه wa tacaala la siiyo taasuu awdayay nabigu alayh الsalaatu wasalaam wa canha radia allahu tacala canha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam fii maradihi xanuunkiisii waxa uu aladii xanuunkaasoo lam yaqum minhu aanuu ka kicin nabigu calayhi الsalaatu wasalaam lacana allahu ilaahay naxariistiisa ha ka fogeey alyahuuda wاnnasaara ittakhaduu waa yeesheen qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda xabaalahooda masaajida masaajiday ka samaysteen yacnii kaniisado iyo macaabid meelihii ay ku tukanayeen qaalat waxay tidhi walowlaa daalika taasi haddaanay jiri lahayn ubriza waa la muujin lahaa qabruhu nebiga xabaashiisa hayra annahu mooyaane khushiya waxa laga baqay oo saxaabadu ka baqeen an yutakhada in laga yeesho masjidan masjid in laga yeesho sidaasaa loo muujin oo loo weynaysiin oo aan loo taagin xabaasha nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkana wuxuu tilmaamayaa masaladii xadiidkii hore tilmaamayey wuxuu kani si gaara usii sheegay in waxa weeye nebigu calayhi الsalaau wasalaam dadka sidaa sameeya inay tahay dad qaaday wadadii yahuud iyo nasaara lacnadna ay ku mutaysanayaan oo qofka qubuurta masaajida ka dullisa inuu lacnad ku mutaysanay ila lacnadaana bilwaصfi inay bannaan tahay lacnat اllahi calى man ittakhada alqubuura masaajid xabaalaha dadka masjid ka duldhisa ilaahay ha lacnado inay bannaan tahay tilmaantaa sidaa la yidhaahdo laakiin hebeloo ka duldhisay oo cayiman isagaa la lacnadi maayo isagu waxa weeye lacnad ma mutaysanayo laakiin cumuum baa lagu sii daynaya waayo waxaa laga yaabaa inuu ka toobad keeno xaalkiisu isbedelo lacnaduna dee waa naxariistaa lahkaa fogey kaa fogeey ilahay ha kusii fogeeye wey mar mar hadduu muslim yahayna taa kaama mudna وعن cبد اللh بن مسعوudi رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال wuxuu uhi nabigu laysa mina nagama mid ah dhaqankayaga iyo diintayada iyo sunnadayada kuma taagna man axad daraba qaraacay alkhuduuda dhabannada isagoo musiibada ku timi ka cadhaysan wa shaqa jeexa aljuyuuba marada wuu xidhan yahay qoorteedana jeexjeexa qamiiska shaadhka garanka diraca iyo wixii la mida ah, meeshaa madaxa la geliyo ayaa jayb la yidhaahdaa kaasaa la jeexjeexayaa ilaa halkii lala gaadho wa aljuyuub wa ku yeedhay bidacwa aljaahiliya yeedhmadii jaahiliyada hoogay iyo ba'ay weylaah hubuuraa iyo wixii la mida wixii jaahiliyadu ay ku dhawaaqayeen markay musiibadu ku timaado xadiidkan wuxuu tilmaamayaa masaladii aynu hore uga soo hadalnay qofka marka geeri ku timaado cid uu jecel yahay ay ka dhimato inay waajib tahay inuu ku sabro wax sabirkaa lid ku ah ama qowl ha noqdo ama ficilla inaanu muujisan wa dacaa bidacwa aljaahiliya waa qowlkii shaqa aljuyuub iyo daraba alkhuduudna waa ficilkii qowl iyo ficil midna lama ogolo dhabanada hadduu garaaco waxaa la mida jidhka hadduu garaaco meel ka mida isagoo ku muujinaya musiibadaa ku tibi xaaraan wey wuxuu uhi nabigu laysa mina waxay la mid tahay baraa'adii bay la mid tahay min kabaa'ir اdunuub bay noqonaysa wa can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam man axadkii shahida soo xaadira aljanaazata janaazada xataa yusallaa calayha ilaa lagu tukanayo waxaa kaloo riwaayaadka ku yimi xataa yusalliya calayha ilaa uu isagu ku tukanayo falahu qiraadun buu leeyihi markaa janaazadii buu ka soo qayb galay xataa yusallaa calayha ilaa dadku ku tukanaya oo isagu ka mid yahay ama xataa yusalliya calayha ilaa uu ku tukado isagu wayna isu tegaya hal xaalo unbaa meesha ka baxaysa hadduu ka soo qayb galo oo dadkii ay ku tukadeen uu joogaa xataa yusallaa calayha waa jooga ilaa lagu tukanay laakiin isagu kuma tukano wuxuu hi ma weyse qabo see la yeelay riwaayada kalaa la qaadanaya waa inuu si uu ajarka u helo waa inuu ku tukadaa marka xataa yusalliya calayha uu joogayaa ilaa uu isagu ku tukanay hadduu ku tukan waayo man shahida aljanaazata xataa yusaliya calayha ilaa uu ku tukanayo ama yusallaa calayha lagu tukanayo isaguna uu ka mid yahay falahu waxaa u sugnaaday qiraad waxa weeye qiraad baa u sugnaaday qiraadku waa wax wax lagu qiyaaso lagu miisaamo haddana waxaa looga jeedaa ajar badan buu helaya riwaayada muslim waxay leedahay asqaruhumaa milu uxud labada qiraad ka yari buurta uxud buu leegi buurta uxudna aad bii weyd ninkii tegey baa tegey falahu qiraadun buu helayaa yacnii ajar weyn oo buurta uxud leeg buu helaya waman shahidaha kii soo xaadira janaasadii xataa tudfana ilaa laga aasayo falahu qiraataani laba qiraad buu leeyihi qiila waxaa la yidhi wama alqiraataan qaala wuxuu uhi waa milu ljabalayn alcadiimayn waa labada buurood ee waaweyn weeye wax la mida walimuslim asharuhuma kooda yari milu uxudin wey xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa janaasada in la raaco oo lagu tukado oo aaska ilaa laga dhammaynayo oo ciidda lagu rogayo in la joogo oo waxaa weeye godkii la malaasayo oo aaskii la dhammaynayo waxa weeye inuu helayo laba qiraad inuu helay hadduu salaada ka qayb galo aaska ka tagana mid buu helaya hadday salaadu dhaafto oo aaska uu yimaadana mid buu helaya janaazada in la raaco oo lagu tukado oo aaska laga qayb galana waxaa ku sugan fadliga la sheegay baa ku sugan waxaa kaloo ku sugan qofku inuu ku cibro qaadanay oo kuwaan toobayo oo qalbigiisu qoyayo aakhiro iyo mowt inuu ku xasuusanayo waa faa'iide isaga usoo noqonaysa waxaa ku sugan dadkaas meydkooda aada la socoto iyagana musiibada inaad ka khafiifinayso oo dadkii laga dhintay kullamaa jamaca ku tukanaya iyo jamaca la-as uu bato musiibadii ku timi waxbay ka khafiifinaysa aad bay ugu farxayeen iyo dee wixii ciidamina loo baahan yahay in lala qaado garab istaagga kale loo muujinayo lala aaso ciidda lagula rogo wixii ciidamin ay u baahdaanna in lagala qayb qaadanayo fadaail badan baa ku sugan waxaynu isweydiinaynaa intayna xadiidkan ka gudbin sida hadda dhacda masaajidada waxaa laga yaabaa shan janaaza masjidkii la keenaya markaa qof baa dee odhanaya xadiiskan dhaqan geli shantiina xabaal baa dee loo wada wadaa xabaaluhuna waa kuwan isku xigxiga meele isku xigaa lagu aasaya wuu raacay xabaashii baa la tegey dhammaantood dee meele isku dhow baa lagu aasaya dabadeedna ilaa shantaba laga dhameeyo waa joogo salaadiina masjidkaa lagaga wada tukado waa hal salaad wey aaskiina waa ka qayb galay ma mid baa la xisaabinaya mise shan ya shan baa la xisaabinaya wa fadl waasi waayo mid waliba waa maxay waa janaasu uu ku tukaday soomaa uu ku tukaday mid walba aaskiisina waa joogo ilaa laga dhammaynaya markaa imse qiraad buu helay shan laba ku dhufo toban buu helay kitaabu zakaa zakada kitaabkeedii wey alkaa kitaabu salaa baa ku dhammaaday zakadu luqatan waa annamaau waahaara shaygu inuu kobco iyo nadaafadda labada macnoba waa la yidhahda zakaduna xoolahana way kobcinaysaa qofkana way nadiifinaysaa dunuubtiisa ayay ka nadiifinaysa sharcanna waxaa loo yaqaanaa qadrun waajibun calaa maalin makhsuus liaa'ifatin makhsuusa biifatin makhsuusa waa qadar xoolo waajibaya xoolo cayiman ku waajibaya qaab cayiman ugu waajibaya dad cayiman u waajibaya kaasaa zake la yidhahda an cabdilaahi bni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam limucaadi bni jabal xiina bacaahu markuu u diray ila alyaman isagoo ah mucalliman isagoo mucallim oo diinta baray innaka adigu sataatii waxaad u tegaysaa qowman qolo ahla kitaabin ahla kitaaba faidaa ji'tahum haddii aad u timaado fadcuuhum ugu yeedh ilaa an yashhaduu inay qiraan anlaa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu alla mooyaane wa anna muxamada muxamedna rasuulu llahi inuu yahay fainhum aaacu laka haddii ay kuu aeecaan adiga bidalika arinka shahaadataynka faahbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha alle qad farada calayhim inuu ku waajibiyey khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin waleyla maalin kasta iyo habeenkeeda fainhum aطaacuu laka bidalik taana hadday kugu aeecaan faahbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha alle qad farada calayhim inuu ku waajibiyey sadaqatan ay zakaatan zako tuukhadu laga qaadayo min agniyaaihim kuwooda xoolaha haysta faturaddu lagu celinaya calaa fuqaraa'ihim fuqaradooda kuwooda baahan fainhum aطaacuu laka bidalika taa hadday kugu aeecaan fa iyaaka kuu kala digayaa iyo wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda qiimaha badan inaad ka qaaddo xoolahay jecel yihiin inaad ka xulato markaad sakada ka qaadayso wataqi ka baq dacwata almadluumi ka la dulmiyey habaarkiisa ka baq fa innahu maxaa yeelay laysa baynaha habaarkaa dhexdiisa iyo wa bayna allaahi ilaahay dhexdiisa ma ahanin xijaabun wax kale xijaabaya ilahay bay toos u gaadhaysa marka dulmiga la sheegayaana qofkii waxaa weeye neefkii ka waajibay xoolihiis ka ugu fiican inuu ka xusho kii zakada ka qaaday ee waxaa weeye dowladda ka socday ama imaamka ka socday dee dulmi buu ku samaynay isaga waxaa la doonayaa walaa tunfiquu walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun isaga waxaa loo diiday ka ugu liita inuu bixiyo ka ka qaadayana waxaa loo diiday ka ugu fiican inuu ka qaado taana waxaa lagu tilmaamay in habaar ka dhalanayo xadiidkan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa zakadu inay waajib tahay shahaadataynkii iyo salaaddii baa lagu xeji waa min arkaani alislaami alkhamsa wuxuu kaloo xadiidku faa'iidaynaya inay bannaan tahay zakada sideedda qole la siinaye hal qolo in la siin karo oo aanay waajib ahayn sideeddaba in la wada gaadhsiiyo sida shaaficiyadu qabaan inama asadaqaatu lilfuqaraai wاlmasaakiin zakada waxaa iska leh alfuqaraa wاlmasaakiin wاlcaamiliina calayha wاlmualafati qulubuhum sideeddii la sheegay ma wixii aad ka soo gaadhaad siinaysa mise ciddii aad la jeclaysato mise waa waajib inaad wada gaadhsiisaan waxaa weeye shaaficiyadu waxay leeyihin waa waajib in la wada gaadhsiiya tafaasilla way ku jirtaa oo hadduu wada waayo inta dhiman magaalo kale ma geynaya tafaasiil bay ka qabaan lakiin ha wada gaadhsiiyay leeyihin haddii la wada helayo culimmada qaarna waxay leeyihiin xadiidka iyagoo daliishanaya waxaa weeye fuqaradii baa la sheegay keligood waa la siin karaa marka zakadaadii inaad masaakiintoo keliya u qaybiso cid kale aadan isku hawlin way bannaan tahay waana sida raajixa wey shaaficiyaduna waxaa weeye laba qowl ayay waxaa weeye ka leeyihiin marka qowlkaasa laakiin agtooda muctamada waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday calaa fuqaraa'ihim bali dadka laga hadlaya waa dadkii ilaa ahli lyaman yaman markaad u tagto maalqabeenka yaman xoolaha ka qaad faturaddu calaa fuqaraa'ihim calaa fuqaraa'i lyaman masaakiintoodaa lagu celinaya marka zakada waxaa u xaq leh meeshii zakada lagu bixinayay dadka jooga ayaa ugu mudan taasina waa ijmaac inay ka mudan yihiin dadka kale ninka xoolihii burco u yaalay zakadu ku waajibtay dadka burco joogaa ugu mudan xoolihii meeshii ay yaalleen in zakadeeda lagu bixiyo zakadeeda lagu bixiyo taas waa masalo wey culimmada qaar waxay yidhaahdeen calaa fuqaraa'ihim waxaa looga jeedaa ay calaa fuqaraa'i muslimiin waa muslimiin zakada waxaa laga qaadayaa calaa akhniyaai lmuslimiin wa turaddu calaa fuqaraa'i lmuslimiin baa lagu celinay mar hadday sidaa tahay ka magaaladiisa joogaa waa mudan yahay laakiin maslaxo iyo xaajo iyo dan hadday muuqato dad qaraabadaada ah ama duruufo meelo kale ka dhacay oo adag waad u naqlinaysa waad u naqlinaysa marka shaaficiyada qowlkooda muctamadkaahi waxa uu yahay in la naqliyaa inaanay bannaanayn inaanay bannaanayn imaamu shaafici qowlkanuu leeyahay inay bannaan tahay in la naqliyo lixaajatin aw maslaxa inay bannaan tahay waana sida jumhuurtu qabaan jawaazu naqliha lilxaajati wاlmaslaxa isla masalada waxaynu ka faa'iidaysanaynaa calaa fuqaraa'ihim dadka laga hadlayo zakada bixinaya ama ha la yidhaahdo waa muslimiintii yaman ama ha la yidhaahdo waa muslimiin oo dhan gaalkii baa baxay gaalka zaka lama siinay masaarifu zakana kama mid aha hadduu baahan yahay wixii kale la siinaya la siinaya laakiin zake la siin maayo can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu tacala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam laysa ma ahaanin fii ma duuna khamsi awaaqin shan wuqiyadood wixii ka sokeeye ka yar sadaqatun zaka kuma waajibin awaaq waa jamcu uuqiya uuqiyaduna ama wuqiyaduna waa afartan dirham wey marka afartankii shan lagu dhufto waa laba boqoloo dirham waa nisaabkii fidada ama daraahimta marka haddii ay noqoto boqol iyo sagaal iyo sagaashan wuxuu soo gudagelayaa laysa fii maa duuna khamsi awaaq zake lagu yeelan maayo boqol iyo sagaal iyo sagaashan dirham hadduu haysto ama marka hadda garaam loo bedelo shan boqol iyo shan iyo sagaashan haddii hal garaam ka dhiman yahay waxa weeye zaka ku waajibi mayso walaysa fii maa duuna khamsi dawdin shan geela wixii ka sokeeyana afar iyo wixii ka yar sadaqatun zaka ku waajibi mayso walaysa fii maa duuna khamsati awsuqin shan awr wixii ay qaadaan wixii ka sokeeyana sadaqatun zaka ka waajibi mayso xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa saddex nooc oo xoolaha ka mida ah oo zaka ka waajibayso iyo qadarka ay zakadu ka waajibayso oo nisaabka ah ee haddii ay gaadhaan zakadu ay ka waajibayso xoolaha koowaad waa fidadii alfida silfarkii ama qalinka waxaa loo yaqaan oo nisaabkiisu yahay marka garaam loo eego an boqol iyo haniyo sagaahan haddii uu gaadho an boqol iyo haniyo sagaahan waxaa weeye zakadii waa ka waajibaysa rubcucushri baa ka waajibaya toban meeloodoo meel markaa afar loo sii qaybiyo ama markaa afartan loo qaybiyo meel ka mida qaybta labaad waa geeli markuu shan gaadho zakaa ka waajibaysa shanna waxaa u bilaabmaya ari in laga bixiyo ilaa labaatanka laga gaadhay oo afar neef oo ariya laga bixinayo han iyo labaatanna bintumakhaad baa ka bilaabmay qaybta saddexaad waa wixii dhulka ka soo baxay alxubuubu waathimaar isaguna marka beertii ay ka soo goodo shan awr wixii ay qaadaan oo noqonaya saddex boqoloo saac noqonay saaciina waa laba kiilo iyo badh laba kiilo iyo badh marka lagu dhufto saddex boqol waxaa ka soo baxaya toddoba boqol iyo konton kiilo wixii beerta ka soo baxay markay gaadhaan waxaa beerta ka soo baxayaana waa alxubuub oo ah kul maa yudakharu wa yuqtaad wixii kayd gelaya ee la quuto qamadi haad gidir garow faracad bariis iyo wixii la mida kuwaas waa xubuub qaybta labaad waa athimaar waa midhihii oo ah geedtimireedkii iyo iyo cinabkii oo labaduba isu bedelaya wax la kaydsado timirtiina waxay isu bedelaysaa ruabkii geedka ku yaalayna timir buu noqonayaa oo muddo badan oolaya waana la quutaa cinabkiina wuxuu isu bedelayaa zabiib oo isaguna kayd gelaya oo isagana waxa weeye la cuno nisaabkiisuna marka kiilo loo bedelo waa toddoba boqol iyo konton wixii ka yar zaka ku waajibi mayso wacan abi hurayrata radia allahu tacaala can ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalama qaala wuxuu laysa ma ahanin cala lmuslimi muslimka korkiisa fii cabdihi addoonkiisa iyo walaa farasihi faraskiisa sadaqatun zaka kuma waajibin wa fii lafdin waxaa ku yimi ilaa zakaata alfiri mooyaane zakaat lfiri oo fi raqiiqi addoonka ku waajibaysa mooyaane wa fii lafdin waxaa loo fahmayaa maadaama xadiidku uu yahay muttafaqun calayh in bukhaari iyo muslim lafdigaa isku waafaqeen hore wuxuu inoo odhan jiray wa fii lafdin limuslim ama lilbukhaari marka lafdigan bukhaari kuma iman waxa uu ku sugan yahay ama ziyaadadaasi ilaa zakaata alfitri fi raqiiq muslim baa la keliyoobay bukhaari kuma sugna welibana lafdigii muslim ma aha ee waa lafdigii abi daawuud fii sunani lafdiga muslim waa bimacnaa waa macnihiisa wey xadiidku wuxuu tilmaamayaa xoolaha qofku uu isticmaalayo intay doonaanba ha gaadhaan inaan zaka lagu lahayn gurigii uu deganaa hadduu toban dabaq yahay oo malaayiin dollar uu yahay maadaama uu degan yahay oo uu isticmaalay waxa weeye amada uu kiraysanayo kiradiisa qaadanayo wixii qofku uu doonaya inuu haysto si uu u isticmaalo ama uu u kireeyo inaan zaka lagu lahayn intay doontaba ha gaadho waxaa la yidhi fii cabdihi addoonkiis si kastay u bataan addoommadiisii u shaqaynayay farasihi gaadiidkiisi marka hadduu fii ay leeyahay ama de kuwo ka qaalisan gawadhida qaar baa dee dhowr malyan oo dollar la siiya malaayiin dollara hadduu gaadhi noocaasa iibsado oo uu wato zake laguma leh mid shan kun dabakaayeer ku haysana zakadii baa lagu leeyay waayo kaasi waa ganacsanaya kanna uu isticmaalay uu isticmaalay waxaa la mida aalaadka oo ninkii waxaa weeye warshad dhowr malyana samaystay warshadda zake laguma leh sida guriga uu dhistayba ee uu kiraynayo aan zake lagu lahayn iyo wixii la mida hadduu boqol gaari iibsado oo ugu tala talagalay inuu kireeyo lacagta ka soo baxda ayaa zake lagu leeyay hadday nisaabkii gaadho sanadna uu hayo akoonka uu ku shubo laakiin gawaadhida inta la qiimeeyo zake laguma laha waxaasoo dhani xadiikan ay soo gudagelayeen xadiidkan ayay soo gudagelayeen waxaa laga soo reebay addoommadii la haystay akaatulbadan waa laga bixinay akaatulfiri waa zakaatulbadan iyada waxaa lagu leeyahay xoolanimo looguma yeelanayo laakiin jidhkoodaa lagu yeelanayo marka zakadaasi ma dhacayso addoommadii zakada waa laga bixinaya waayo iyada zakaatulmaal maaha waa zakaatulbadan waa lagu leeyahy marka xadiidka waxaa laga faa'iidaysanayaa wixii qofku aanu haysanayn fii cabdihi walaa farasihi saasaa la yidhi soomaa waa wuxuu isticmaalay wuxuu qofku u soo iibsaday inuu sii iibiyo maxaynu ka fahmaynaa in zake lagu leeyahy waayo waxa uu soo iibsaday ee uu ku talagalay inuu sii iibiyo lacag buu doonayaayo shaygaa ma doonay shaygaa ma doonay mobeyl baad soo iibsatay qaaliya waxa weeye zake lagaaga yeelan maayo waayo inaad haysataa doonaysa aad isticmaasho laakiin haddaad u soo iibsato inaad sii iibiso waxa weeye zaka ayaa lagu yeelanaya haduu gaao iaabkii haduu gaao iaabkaana waaa lagu qiimaynaya dahab iyo fid hadba kuu gaado ayaa waxa weya lagu qiimaynaya an abi huraraa radi allahu taala an ana rasuul lahi sal اllahu alayh waslm qaala wuxuu hi alcajmaau xayawaankii ajmaa waxaa loo yihi ma hadlo alacjamu aladi laa yatakalam alcajmaau ma yeedhaankii jubaarun waxay geystaan waa haduf wlbi'ru ceelkuna jubaarun waa haduf lagu qaamoobi maayo wlmacdinu meelihii macdanta laga qodanayeyna godadkii lagala soo baxayay wixii ay geystaan jubaarun waa haduf wa fi rikaazi wixii dhulka lagala soo baxay ee gaaladu ku aaseenna alkhumuusu shan meeloodoo meelbaa ka waajibaya xadiidkani laba masaluu tilmaamaya masalo waa baab ljinaayaat maxaa lagu qaamoobaya maxaa lagu qaamoobay iyadoo waxba ku fogaan mayno wuxuu tilmaamay nabigu calayhi salaau wasalaam qofkii ceel qoday ceelkaasi tafaasiil buu leeyahy haddaad ka qoday dhul aad leedahay dhulkii aad adigu iska lahayd ee gaarka kuwa aad ka qoday oo qof dhulkaa maraya uu ku dhinto waxba lagaagamaleh haddii meel caama aad ka qodo fasax ma u haysata mise umaad haysan wax lagu ilaaliya ma u samaysa mise umaad samayn tafaasiil baa ku jirta waa ceelkii xoolihii baa la mida waxay geystaan laguguma leh laakiin da haddii aad la socotay oo aad qaban kartay oo aad ku sii daysay waa lagugu yeelanaya waa gaabis wey iyadana tafsiil baa ku sugan marka waxaynu ku soo koobaynaa macdantii meelihii macdanta laga qodanayay qof ka qotay inuu macdan kala soo baxo ciddii uu ku dumo kii qoday waxba laguma leh laakiin dhammaantood waxaynu ku soo koobaynaa xadgudub haddaanu dhicin tacadi haddaanu dhicin ama gaabis wax la doonayay si loo badbaaday la sameeyo gaabis qofku aanu samayn hadur bay saddexduba noqonaya laakiin haddii lagu helo inuu tacadiyey kii iska lahaa ama uu gaabi sameeyey waa lagu yeelanaya taas waa masalo u soconna waa arikaaz wixii gaaladu ay aastay ee calaamad gaal laga helay waxa weeye marka lala soo baxo waxaa ka waajibaya shan meeloodoo meel waayo xoolo lagu tabcay maaha xoolo lagu tabcay maa shaaficiyadu waxay leeyihin qowlkooda muctamadka ah waxaa lala soo baxaye rikaaska ah waa inuu nisaabu dahabi walfida inuu gaadhaa nisaab waa inuu gaadhaa mar labaad waa inuu ama dahab ama fidiya hadduu xoolo kala noqdo weel buu noqdo qaaliba ha noqdo hub buu noqdo yo wixii la mida ah, waxba laguguma waa qowlkooda muctamadka qowlka labaad wuxuu leeyahay intaaba loo shardin maayo xawlka sanad in lala sugana waa laysku waafaqsanya oo marka saa loola soo baxo ayaa la bixinaya sanad lala sugi maayo shaaficiyaduna waa isku waafaqsanya marka sida raajixayna waa qowlkaa kale wey marka xawl looma shardiyo nisaabna looma shardiyo dahab iyo fida inuu yahayna looma shardiyo xoolaad la soo baxday an meeloodoo meel waa inaad degdeg u bixisa an abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu ui bacaa rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalama waxa uu diray cumara waa cumar bn khaaab radia allahu tacaala canh cala sadaqati zakadii faqiila waxaa la yidhi cidda tirinadda waa cumar bnu khaaab manaca waxaa diiday zakadii ibnu jamiil ninka la yidhaahdo magaciisa waxa wey waa la ysku khilaafay wuxuu caan ku yahay ibnu jamiil ayuu caan ku yahay cabdulaahi baa lagu sheega magacyo kalena waa lagu sheegay ibnu jamiil baa diidey wa khaalid ibnu lwaliid baa diidey waalcabaas camu rasuuli اlaahi salى اllahu alayh wasalam nabiga adeerkii baa diidey faqaala rasuulu اlaahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi maa yanqimu ma diidayo ibnu jamiilin ninka ibnu jamiil la yidhaahdaa yacni fadliga alle ee keensanaya inuu zakada bixiyo umuu diidin ilaa an kaana faqiiran mooyaane inuu ahaa nin baahan oo fa aghnaahu allah ilaahay uu hani ka dhigay xoolo la siiyey marka ibnu jamiil isagu cudurdaar ma haysta weyn haddii cudurdaar loo sheegi lahaana waxay tahay inuu miskiin ahaa ilaahay xoolo siiyey ninkii miskiin ahaa ee ilaahay uu xoolo siiyey dee waa ka mudan yahay dadka kale inuu zakada la degdego oo uu bixiyo waayo shalay buu miskiin ah miskiinnimadana waa yaqaanaa ilaahay baa xoolo siiyey inuu degdeg zakada u bixiyo wey oo waxay balaaqiyiintu u yaqaanaan taakiidu dammi bima yushbihu اlmadxa in la adkaynayo ceebaynta iyo dhaleecaynta laakiin lagu adkaynayo wax loo malaynayo ammaan faqiir buu ahaa ilaahay hani ka dhigay muuqaalkeedu waa ammaan laakiin dhaleecayn baa looga jeeda yacni ninkaasi cudurdaar ma haysta wey shalay buu faqiir ahaa ilaahay maanta hani buu ka dhigay muxuu u diidayaa zakada waa inuu degdeg u bixiya wa amaa khaalidun khaalid miya fa inakum idinku waa qoladii zakada ka qaadaysa tadlimuuna waa dulmiyaysaan khaalidan khaalid waqad ixtabasa waa waqfay adraacahu diracyadii dagaalka waa dirac dhexda ka furan oo shabaga oo bira oo sidaa silsiladoo kale ah oo seefaha iyo warmaha iyo layskaga celinayay iyo wa actaadahu agabkii dagaalka iyo jihaadka hadday faras tahay hadday seef tahay hadday waran tahay gaashaan iyo wixii la mida fii sabiil اllah jidkaa lagu waqfo wa ama alcabaasu cabbaas miyaa fa hiya zakadaasi calaya anaa laygu leeyahy iyo wa miluhaa mid la mida ayaa aniga laygu leeyahy yacnii nebigaale anaa ka bixinay uma qaala wuxuu yihi rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam yaa cumarow cumarow amaa shacarta miyaadan dareemin anna cama arajuli ninka adeerkii sinwa abiihi aabbihii inuu u dhigmo oo uu la mid yahay maadaama ay meel ka soo wada jeedaan oo aabba wada dhalay xadiidkan wuxuu adkaynayaa zakada in la bixiyo masalada waa ka faa'iidaysanayna oo zakada in la diidaa khatarta ay leedahay goodi badanna waa ku yimi waxaa kaloo xadiidkan laga faa'iidaysanayaa waxaa la tilmaamay khaalid ibnu lwaliid isaga inaan zake lagu lahayn waayo xoolaha uu haystaa waa xoolo uu ugu talagalay jidka alle inuu ugu jihaado waa waqaf wey fii sabiil illah jihaadkuu waqfi sidaa awgeed zake lagu yeelan maayo xoolo badan ba ha noqdaan xooluhu hadday waqaf noqdaanna zake laguma leh hadday waqaf yihiin ummaddu ka dhexeeya marka halkaa waxaa kaloo laga faa'idaysanaya jawaazu waqfi lmanquulaat waa masale culimmadu isku hayaan ma waxa la waqfaa hantida maguurtada ah dhulka iyo guriga iyo wixii lamida ah. mise wixii guurana mar haddii muddo lagu intifaaci karo waa la waqfaya gaadhigii maxaa la mida ah? qalabkii kutubtii musxafkan oo kale weligiiba miyuu joogaya sida dhulkaoo kale markuu muddo joogo waa dhammaanay laakiin muddaa la isticmaalay xadiidkani wuxuu daliil u yahay wixii la naqliyo hantida maguurtada ah mar haddii muddo lagu intifaacayo in la waqfi karo in la waqfi karo waana sida hadda lagu dhaqmo oo musxafkaa waxaa ku qoran maxay waqfun lilaah uuna guurayaayo dee marba meel baa la geyn karaa waa manquul wey an cabdilaahi bni zayd bni caasim masalada cabaas baynu dul istaagayna khaalid warkiisi waa laga jawaabay ibnu jamiil waxaa la yidhi qiil looma hayo khaalidna qiil baa loo helay waqafa cabaasna wuxuu hi nabigu calayhi salaau wasalaam anaa la igu leeyay ma waxaa looga jeedaa nebigu wuxuu leeya waa adeerkay aabbahay buu la mid zakadiisa anaa ka soo igu daaye iyo mid la oo sumcadiisa lagu ilaalinayo yacnii zakadii lagu lahaa ee ku waajibtay oo laban laaban baan ka soo qaadayaa si sumcadiisa loo ilaaliyo oo ay u caddaato nebiga adeerkii zakada inuu diiday iska daayey inuu labanlaab bixinay labalaab inuu bixinay sidaa waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey inuu zakadiisii sii qadimay oo nebigaa ka dalbaday hawla yimi waxaa la yidhi zakadaadii soo soo qadid hawlaa lagu qabanaya muslimka loogu qabanaya markaa laba sano zakadeed buu sii qadimay yuu sii qadimaya yuu u nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigaa maamulay marka macnu wuxuu u dhacayaa laba sanaa isaga laga hayaa oo waynu ka haynaa wey waa inugu sidaana waa lagu macnay halkaana waxaa laga qaatay zakada sanad iyo laba sano in la sii qadimi karo shaaficiyadu waxay leeyihin sanad waa la ogolya laakiin laba sano khilaaf bay geliyaan ma banaan tahay mise ma banaana lakiin xadiiku laba sano tilmaamay an cabdillaahi bni zayd bni caasim radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi lama afaaa allahu markuu ilaahay u soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa yowma xunaynin maalintii xunayn ay amwaal kufaar mafcuulkiibaa qarsoon xoolihii gaaladaa loo soo celiyey afaaa waa soo celin wey halkaa culimmadu waxay ka qaateen xoolaha adduunyada yaalla muslim baa loogu talagalay ilaahay ugu cibaadaysanaya huwa aladii khalaqa lakum maa fi lard gaalku marti buu ku yahay mar hadduu ilaahay ka gaaloobay dulsaar buu ku yahay xoolihii gaaladu haysteen baa la yidhi waa fay waa xoolo muslimka usoo noqday yacnii haysashada ay haysteen dheeraad bay ku ahayd qabsashada xoolahoodii laga qabsadayna waxaa lagu tilmaamay inay muslimkii usoo noqotay waayo muslimkaa iska lahaa walba qasama nabigu waa u qaybiye fi nnaasi dadkiibuu u qaybiye xoolahaas xoolahaasina xoolo aad u badan bay ahaayeen waxaa lagu qiyaasay dhowr iyo labaatan geela iyo dhowr iyo afartan kun oo adhiya iyo kumanaan uqiyadood oo fida ah xoolo badan bay haayeen wa fi lmualafati quluubuhum iyo kuwii quluubtooda lasoo dumayey ee islaamka la jeclaysiinayay baa loo qeybiyey walam yuci lama siin alansaar ansaar shayan shayna nebigu ma siinin fakaanahum waxaad moodaa wajaduu inay ka murugadeen oo ka xumaadeen fii anfusihim nafahooda id cila lam yusibhum aanu soo gaadhin maa asaaba naasa wixii dadka gaadhee la siiyey fakhaabahum nabigu waa u khudbaday faqaala wuxuu hi nabigu yaa macshar alansaar kulanka ansaareeday alam ajidkum miyaanan idin helin dulaalan idinkoo lunsan fahadaakum allaahu ilaahay uu idinsoo hanuuniyey bi sababtayda uu idinku soo hanuuniyey wa kuntum miyaydan ahayn mutafariqiina kuwa iskhilaafsan oo islaynay faallafakum allah ilaahay uu sukiin keenay bi sababtayda wa caalatan caydh miyaydaan ahayn fa ahnaakum ullahu ilaahay hodan uu idinkaga dhigay bisababi bi ay bisababi sababtayda kulamaa qaala shayan mar kastoo nebigu wax yidhaahdo qaaluu waxay odhanayeen allaahu ilaahay iyo wa rasuulkiisa amanu gallad badan qaala wuxuu uhi maa yemnacukum maxaa idin diidaya an tujiibuu inaa u jawaabtaan rasuul allahi rasuulka alleh qaaluu waxay yidhaahdeen allaahu warasuuluhu amanu ilaahay iyo rasuulkiisaa gallad badan leh oo naga mudan qaala wuxuu uhi nabigu low shitum haddii aad doontaan la qultum waxaa ku jawaabi lahaydeen ji'tanaa waad noo timi nebi maxamadow kada wa kada adoo sidaas iyo sidaasa alaa tardawna miyaydaan ku raalli noqonay an yadhaba annaasu dadku inay la laabtaan oo la tagaan bishaati adhigii iyo walbaciiri geeli watadhabuuna aad laabataan birasuuli اlaahi sal اllahu alayh wasalam ilaa rixaalikum guryihiinna lowla alhijratu haddaanay jiri lahayn inaan ka soo hijrooday maka ilaa madiina la kuntu waxaan noqon lahaa imra'an qof oo min alansaari ansaar ka mida idinkaan idinka mid noqon lahaa laakiin hijradoo idinka weyn baa ilaahay i siiyey walow salaka annaasu dadku hadday qaadaan waadiyan tog wa shicban wado lasalagtu waan qaadi lahaa waadiya alansaari ansaar togay qaaday iyo wa waddadii ay mareen alansaaru ansaar shicaarun waa marada hoose wey ee jidhka xiga xigta wey wannaasu dadka kale dihaar waa marada sare wey innakum idinku satalqowna waa la kulmaysaan bacdi dabaday aharatan eex fasbiruu sabra xataa talqowna ilaa ad igala kulmaysaan cala alxawdi xawdka ama darka dushiisa aynu isugu imanayn xadiidkani zakada kuma saabsana siday culimmadu tilmaameen wax zakaa kuma hayno laakiin dadka zakada la siinaya waxaa ka mida almu'allafatu quluubuhum baa ka mida dadka islaamka la jeclaysiinay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dagaalkii xunayn weeyey fatxu maka oo sanadkii sideedaad dhacay bishii ramadaan bishii ku xigtay baa dagaalkani dhacay markaa dadkii soo islaamay fatxu maka oo bil muslim ahaa ayuu nebigu boqol boqol geela siiyey ansaaroo intaa la soo halgamaysayna nebigu waxba ma siin dabeedna aad bay uga xumaadeen hadalladooda waxaa ka mid ahaa idaa kaanat shadiidatun fa naxnu nudca xaaladdu markay dagaal tahay annagaa naloo yeedhaa bay yidhahdeen waayo efentarigii ugu badnaa wey magaaladooda laga duulay markay xaaladdu adkaataa innagaana loo yeedha wa yucطa alhaniimata hayruna marka xoolo la qaybinayana dad kalaa la siinay mar kale waxay yidhaahdeen xadiiskan riwaayo kale waxa weeye yucطii qurayshan wa taqturu min dimaa'i nimankii shalay aanu maka ka furannay waa bil ka hor ama ka yar oo seefaha iyagu dhiigooda ay ka daayaan yacnii shalay aanu birta ka aslayni nimankaasaa xoolihii la siinaya annagana waa nala qadinay laakiin markii nebigu qanciyey calayhi salaatu wasalaam iyagoo ilmaynaya oo garhkoodu qoyay oo dhulkii ka hooseeye uu qoyey ayay yidhaahdeen radiina radiina radiina raalli baannu mar haddii adigu aadna raacayso xoolaha waanu ilownay bay yidhahdeen nabiguna waa qanciye calayhi salaatu wasalaam baabu sadaqati اlfiri can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu uhi farada waa waajibiye rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sadaqata alfiri zakaat lfiri buu waajibiyey aw qaala wuxuu ihi ramadaan zakadii bishii ramadaan la bixinayay cala adakari labki wاlunhaa dhadigii wاlxuri xorkii wاlmamluuki addoonkii saacan baa lagu waajibiyey galaan oo min tamrin timira aw ama saacan oo min shaciirin heeda qaala wuxuu uhi facadala annaasu bihi dadku waxay kala mid dhigeen nisfa saacin saac barhkii oo min burin qamadiya ayay kuwaa kala mid dhigeen oo qamadida xilliga qaalihay cala asagiiri kii yaraabaa lagu waajibiyey iyo walkabiiri kii weynaa wa fii lafdin waxaa ku yimi wa amara wuxuu amray anaa u qadaraya an tuadda in la bixiyo qabla khuruuji اnnaasi dadku intaanay u soo bixin ila salaati salaada salaada horteed in la bixiyo waqtigeedu weeye xadiiskani wuxuu tilmaamayaa zakaat اlfidri waynu naqaanaa waxay ku waajibaysaa qof kastoo muslim ah oo dunida korkeeda jooga oo gabalka maalinka ugu dambeeya bisha ramadaan gabbalku u dhacay mar hadduu gabalku u dhacay waxaa weeye zakaa ka waajibaysa ilmihii dhashay adaanka maqhrib hortii waa ku waajibaysa laakiin kii aan dhalan ee maqhrib dabadii dhashay markii gabalku dhacayo uurkuu ku jiray zaka laguma leh waa in labadaa wakhti laysu geeyaa ramadaanta intii ugu dambaysay waa inuu soo gaadhaa habeenkiina waa inuu gaadhaa kii gabalku markuu sii dhacayo dhintayna laguma leh waa inuu gabalkuu dhaca ha weynaado ha yaraado lab ha noqdo dhadig ha noqdo isaga iyo ciddii ay ku waajibaysay biilkiisu xaaskiisa ubadkiisa addoommadiisa iyo wixii la mida an abi saciidin اkhudriy radi اllahu tacalى can qaala wuxuu hi kunaa waxaanu ahay nucطiiha kuwa bixiya zakaat اlfiriya fii zamani rasuuli اlaahi salى اllahu alayh wasalam baanu bixinayn saacan baanu bixinayn oo min acaamin raashina waa caam ama min acaamin qamadiya waa iyadaa ugu qiimo badnayd waxayna odhan jireen acaam bay ka dhigi jireen aw ama saacan saac oo min shaciirin haada aw ama saacan saac oo min aqitin caana la qallajiyey ah aqid waxaa la yidhaahdaa caanuhu markay dhanaanaan barigii horena waa la isticmaali jiray hadda weli carabtu way isticmaalaan oo madiina suuqa subaga iyo malabka iyo caanaha waxaad arkaysaa kabdado waaweyn oo caanihii ceerta ahay oo la qallajiyey waxa weeye kabdada loo iibinay marka biyaa la dhex gelinaya kadibna caanuu noqonaya waa la cabbaya ama sidiisaa loo cunayaa biyaa lagu cabbaya isagana zakada waa laga bixinay aw ama saacan saaco min zabiibin zabiiba falama jaaa markuu yimi mucaawiya khilaafadiisii wajaatay timi asamraa qamadidii casayd ay timi qaala wuxuu ihi araa waxaan arkayaa muddan mud oo min haada qamadidan ka mida shaam ka timi yacdilu inuu u qalmo muddayni laba mud oo raashinka kale ah qaala abuu saciid wuxuu ihi amaa ana aniga miya ka zuuli maayo ukhrijuhu inaan u bixinayo kamaa kuntu sidii aan ahaa ukhrijuhu mid u bixiya calaa cahdi rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam xilligii nebiga xadiidku wuxuu tilmaamayaa cunto in la bixinayo waana sida jumhuurtu qabaan lacag ma la bixinayaa xadiidkana wuxuu tilmaamayaa maya raashin in la bixinayo culimmada qaarna waxay yidhaahdeen baahi iyo xaajo iyo dan haddii ay timaado qof waayeelabaad siinaysa oo raashinkaasi aanu anfacay laakiin lacag haddii la siiyo caano siisanaya waa la siin karaa bay yidhahdeen laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin waxay ku baxaysaa raashinu waana sida axaadiista laga fahmayo jumhuurtu way deliishanayaan waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya mucaawiya ijtihaadkiisa inaan la qaadan oo qamadidu way ka qaalisan tahay cuntada kale sidaa awgeed iyada haaf ha la bixiyo asalku waa in cuntadu ama qaali ha noqoto ama ha jabnaato in waxa weeye mid walba isku miqdaar laga bixinayo xilligii nebigana isku mid may ahayn aqid iyo shaciir iyo zabiib isku lacag may ahayn mid waliba qiimayn ahay way kala qiimo badnaayeen haddana mid walba saac baa laga bixinay laba kiilo iyo barh baa laga bixinay marka abu saciidna waa ku khilaafay ijtihaadka mucaawiya raajixuna waxa uu yahay haddii raashin lagu bixinayo si kastay u kala qiimo badan yihiin in si siman loogu bixinayo oo aan qiimaha la eegeyn wallahu tacaala aclam sal اllah wslm عlى nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi waslm waxa weeye markuu qofku dhimanayo waa loo laqimaya laa ilaaha ila اllah laakiin marka lasii wado ku celcelinta lagu celcelinayo si jamaac iyo dikri mucayana daliil ma leh xaqu daa'imullah iyo wixii lamida wax daliila ma leh laakiin dadku inay ilaahay xusaan wax mushkilaa male insha allahu tacaala waa jubaar waa ta aynu sheegayn waba laguma le waxba lagu yeelan maayo ha awalba dee magaaladii dhex maraysay ku xidi maaye hadday cid jiidho ku durduriso waa taa xadiisku sheegay laguma leh laakiin dee markay xaqiiqa timaado maxkamadaha la isla gelay inay wax kala soo baxaanna waa laga yaaba hadda waa qaacido guud baynu sheegeyn